alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo shiray baab ku saabsan baabu fadli dacafati almuslimiin walfuqaraa'i walkhaamiliin waxaynu joognaa xadiiska laba boqol iyo labiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo lixdan wa abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulku waxau uhi sala allahu aleyh wasalam inahu layaأti alrajulu asamiinu alcadiimu yowma alqiyaamati laa yazinu cinda allahi janaxa bacuuda innahu sha'niye layaأtii waa imanaya alrajulu ninka assamiinu naaxsani nin naaxsan baa imanaya oo bimacnaa aad u baruur badan oo alcadiimu yacni aad u weyn yacni lafya luudba aad u weyn yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ayuu imanayaa laa yazinu xaal aanu la miisaan noqonayn buu imanayaa cinda allaahi allah agtiisa aanu la miisaan noqonayn janaaxa bacuuda garab kaneeco aanu la miisaan noqonayn ninkaa weyn ee markaa aadka u naaxsan ee aadka u buuran ee laf iyo luudbale waa dheer yahay waa buuran yahay haddana garab kaneeco ilaahay agtiisa la miisaan noqon maayo marka miisaanka la saaro wuxuu noqonayaa wax fuduud ayuu noqonayaa muttafaqun calayhi xadiidka waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in dadka la miisaamayo maalinta qiyaame oo dadka qaarkood ay cuslaanayaan qaarna ay fududaanayaan waxaa lagu cuslaanaya ama lagu fududaanayana waxay markaa noqonayaan ictibaarka camalku noqonaya ciddii iimaan la timi camal wanaagsanna la timi way cuslaanaysaa sida camalka wanaagsan iyo wanaagga loo kala badsadaana loo kala culays badanaya ciddii aan markaa wax markaa wanaaga aan la iman oo khayri aanu ku sugnayn wax miisaana yeelan maayaan yacnii miisaan ma yeelanayaan haddii camalkooda iyo iimaankooduba yar yahayna miisaankoodu wuu fududaanayaayo miisaan ha yeeshaan laakiin miisaan fudud buu noqonayaa marka waxaa laga qaadanayaa kow in miisaan dhabi jiro oo aakhire wax lagu miisaamayaa inuu jiro ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ashkhaasta laftooda ama daatooyinka in la miisaamayo miisaankuna waa miisaanka fada leh axaadiis kala caddaynaysa sida xadiisu albitaaqa wuxuu sheegayaa laba kafadood inuu leeyahay fa tuudacu sijillaatu fii kifa wa laa ilaaha ila allahu fii kifa nebigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam nin baa lagu qayliyaa ummaddayda ka mida maalinta qiyaame ninkaas waxaa loo keenaa waraaqo badan oo dembi ah ayaa loo keenaa waraaqo badan oo dembi ah ayaa loo keenaa sagaal iyo sagaashan warqadood ayaa loo keenaa oo dunuubi ka buuxdo mid waliba ay la-eg tahay ilaa inta ili wax ka aragto markaasaa ninkii la weydiiyaa la yidhaahdaa wax khayra ma leedahay wax xasanaa ma leedahay ninkaa xishoonaya oo intuu khajilo ayuu wuxuu odhanayaa maya fa yahaabu arajulu fayaquulu laa markaasaa waxaa loo soo saaraa warqad yar oo ay ku qoran tahay shahaadateynku ku taallo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah markaasaa la yidhaha bala ina laka cindanaa xasanaat xasanaad baad leedahay fa tuudacu sijillaatu fii kifah walaa ilaaha ila allahu fii kifah waraaqihii faraha badnaa ee dembiyadu ka buuxeen kafad baa la saaraa kifa iyo kafa labada waa la odhan karaa waa kafadda laakiin kasradaa fasaaxo badan bay yidhahaan culammadu kifa in la yidhaahdo kafana waa jirta waa kafadanu naqaano waraaqihii badnaa ee dembiyadu ka buuxeen kafad baa la saaraa wa laa ilaaha ila allahu fii kifa warqaddii yarayd ee markaa shahaadataynku ku yaallayn ama tawxiidku ku yaallayna kifad baa la saaraa allah wuxuu cusleeyaa warqaddii ay ku qornayd laa ilaaha ila allah markaasuu yidhahdaa markuu arko marka in la saaray maxaa waxaasoo waraaqa iyo waxaasoo dunuuba warqadda yar maxay ka taraysaa buu yidhahdaa yani waxa weye ninka rajadiisu waa yaro gaaban tahay ya maxaa warqaddan yare ka taraysaa buu yidhahdaa markaasaa lagu yidhahdaa laa dulma calayka alyowm wax dulmi markaa korkaaga ma ahaano laguma dulminayo markaasaa la saaraa marka la saaro ayaa fatadiishu sijillaatu wa tasqu lbitaaqa waraaqihii badnaa baa fududaanaya min allaahi baa laga fudaydiyaa waxaana cuslaanaysa warqaddii yarayd ee marka ay ku qoraayeen shahaadataynku ku yaalleen ayaa cuslaata markaasaa waxa weeye markaa ninkiisaa lagu badbaadiya marka xadiiskaa waxaa laga qaadanaya waa xadiis saxiixa weeyaane in miisaan xaqiiqiya uu jiro oo kafada leh oo lagu miisaamayo qolyo lumay oo muctasile la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen maya miisaan dhabi ma jiree miisaanka nusuusta ku soo aroortay waa cibaaratu can ilcadli kinaayo wuxuu ka yahay un cadaaladee miisaan xaqiiqi oo dhaba ma aha laakiin xadiiskaasi muxuu sii caddaynayaa adilada kalena sii yacni markaa ku sii taageerayaa inuu miisaan dhaba oo kefadale oo xaqiiqiya inuu yahay ayuu caddaynaya marka haddaba waxaa la miisaamayaa ma qofka ma waraaqaha ma camallada laftooda ahlucilmiga ahlu sunnahaahi way isku khilaafeen aqwaal bay ka leeyihiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen dadka laftooda la miisaamayaa xadiiskan baa ka mida waxay deliishadeen laa yazinu cinda allaahi janaaxa bacuuda shakhsigii inuu yahay ayuu daahir ku yahay waxaa la mida xadiiska ku saabsanaa cabdullaahi ibni mascuud cabdullaahi mascuud addimadiisa manjihiisu waa dhuudhuubnaayeen nin manja dhuuban buu ahaa marka markii maradu ka qaadantay manjihiisa hoose baa saxaabada qaarkood ay la yaabeen oo ku qosleen lidiqati saaqayhi sida manjihiisu u dhuudhuuban yihiin ayay markaa ku qosleen la yaab ay la yaabayaan maaha istihzaa ugamay jeedin laakiin tacajub bay la qosleen markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam labadaa dhudhuna aragtaan ilaahay agtiisa waxay kaga culus yihiin buurta uxud buurta uxud waa ka culus yihiin waa xadiis saxiixa marka labada xadiisba waxay kutusinayaan shakhsiga in la miisaamayo culamada qaarkoodna waxay waraaqaha la miisaamayaa xadiisu bitaaqa baa ka mid ah waata laynoo sheegay fatuudacu sijillaatu fii kifa wa laa ilaaha ila allahu fii kifa oo bitaaqadii baa markaysaga weliba xadiisku sheegaya waa kaasina waa mid kale waxaa kaleoo soo aroortay in la yidhahdo camalka laftiisaa la miisaamaya camalkana in jurmi loo yeelo oo markaa uu muuqaal ku yimaado waa jirtaa oo qabrigaba waxaa ugu imanaya qofka camalkiisii oo marna suurad xun ayuu ugu imanaya camalkii xuma marna suurad wanaagsan iyo muuqaal wanaagsan oo qurux badan buu ugu imanayaa waa camalkii wanaagsanaa ana camaluka saalix iyo ana camaluka sayi buu odhanaya marka camalkii isagoo acraad ahaa ayaa waxaa laga dhigay shay ajsaamaa laga dhigay jidhadha ayaa laga dhigay camalka laftiisa la miisaamayaana ahlucilmiga qaarkood baa maray culamada qaar nusuusahaas iyo adiladaa ay kala deliishadeen culammada ahlu sunnuhu waa khilaafun bayna ahli sunnati waxay ku kulmeen in layahay intaba waa la miisaamayaa intaba miisaanku waa ku dhacaya mar ashkhaastii iyo dadka laftoodii mar waraaqihii camalladu ku qoraayeen mar camallada laftooda ha yeeshee ictibaarku waa camalka waxaan wax cuslaynaya ama fudaydinayaa camalka weeye ashyaadan kalena marna camalkay la fududaanayaan marna camalkay la cuslaanayaan laakiin intaba waa la miisaamayaa si nusuustaa loo wada qaato marka ictibaarku wuxuu noqonayaa camalka ayuu noqonaya waxaa kaloo markaa laga qaadanayaa camalka wanaagsan dee in lagu dadaalo dee aan la odhan markaa waxa weeye yacni ruuxa aan lagu ammaanin yacni waa buuran yahay oo waa nin markaisaa weyn iyo la eegaayo camalkiisa uun ictibaarku la eegaayo qofkii wanaagsani yacni waxa weeye waa wanaagsan yahay khayrna waa loo rajaynaya walow haba markaysaga yacni markaa tafeena yaraado yacni marka ha muuq yaraado naxiif ha ahaado ha bar yaraado yaa qofku hadduu markaa waxa weeye aanu camalkiisu wanaagsanayn yacni markaa qalfoofkiisu inuu weyn yahay waxay u taraysaa ma jirto xadiidka laba boqol iyo saddex iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo koob iyo lixdan wa canhu abi hurayra wuxuu ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim anna imra'atan sawdaa'a kaanat taqumu lmasjid in qof dumaro oo madow ayaa kaanat waxay ahaan jirtay taqumu mid xaadha almasjida masjidka mid xaadhay ahaan jirtay taqumu waa xaadhi jirtaa loo jeeda aw shaaban raawigii baa shakiyaya ama wiil dhallinyaro ah ayaa masjidka xaadhi jiray wuxuu ka shakiyey ma waxaa la yidhi markaa qof dumaroo madoobay ahayd mise wiil dhallinyaro abay ah ahayd yacni marka ma labbay ahayd ma dhadig bay ahayd taasuu ka shakiyey laakiin waxay u badan tahay inay dhadig ahayd sida siyaaquba ku tusinaa fafaqadahaa nebigu waa waayey calayhi salaatu wasalaam qofkii dumar ee masjidka xaadhi jirtay aw faqadahu ama ninkii dhallinyarada ahaa ee masjidka xaadhi jiray ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam arki waayo waaye aw faqadahu rasuulullahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa waaye fasa'ala canha waa weydiiyey gabadhii masjidka xaadi jirtay meeday aw canhu ama wiilkii masjidka xaadhi jiray xaggiisa ayuu su'aalo wuxuu yidhi wiilkii masjidka xaadhi jiray mee markuu arki waayey fa qaaluu waxay yidhaheen maata waa dhintay shakhsigaas qofkaasi waa dhintay yacni biictibaari shakhsi damiirka ugu celi maata waa dhintay ay huwa shakhsigaas qaala wuxuu yidhi afalaa kuntum ma ahaataan aadantumuunii qaar isoo ogeysiye ma ahaataan yacnii ma ii soo sheegtaan inuu dhintay oo i ogeysiisaan fa ka'annahum sakaruu waxaad mooddaa inay yaraysteen amraha arrinkeedii gabadhaas aw amrahu ama inankaa ama arrinkiisii inay yaraysteen oo ay is yidhahdeen nebiga waxba ha u sheegin calayhi salaatu wasalaam goorta qofkaasi dhintay waxay goor habeennimo a ah buu ahaa goorta u dhintay goor habeena bay ahaydoo waxay is yidhahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxba ha u sheegin idinku iska aasa sidii bay saxaabadu ku aaseen sidii bay ku aaseen fa qaala wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dulluunii itusiya calaa qabrihi xabaashiisa itusiya xabaashiisa itusiya shakhsigaa xabaashiisa itusiya yacanii meeshaa ku aasteen itusa fadalluuhu way tuseen fa sallaa calayha korkeeda waa ku tukaday gabadhaas mm, nusakha qaarna calayhi bay qorayaan suma qaala dabeedna wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam inna haadihi alqubuura xabaalahani kuwan ahi mamluu'atun waxaa laga buuxiyey dulmatan mugdi ayaa laga buuxiyey calaa ahliha ehelkeeda mugdi ku dul sugnaanayaa laga buuxiyeyoo xabaalaha markaa yacni qabriyadii gudahoodii waa ku madow yihiin dadka ku aasan madow baa ku sugnaa oo yacni markaa nuur ma lahayn u nuuraya ee mugdi baa xabaalahan laga buuxiyey wa ina allaha tacaala yunawiruhaa lahum ilaahay waa u nuurayaa oo waa u iftiiminayaa waa u siraadayaa bisalaatii calayhim salaadaydii ducadaydii aan ugu ducaynayay salaaddii aan ku tukaday ayuu ilaahay ugu nuurayaa oo u iftiiminaya mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay qowluhu taqummu huwa bifatxi taa'i wuxuu ku sugan yahay ta'da korrigeeda wa dammil qaafi iyo qaafka godaalkiisa ay taknusu waa xaadhi jirtaa looga jeedaa taqummu iyo taknusu waa isku macne ya waa xaadhitaanka wey waa xaadhi jirta waalqumaamatu qumaamaduna alkunaasatu waa xashiishka markaa la guro marka wax la xaadhayo oo wasniga markaa fucaala waxaa loo isticmaalaa waxa la tuuro qulaama waa ciddida layska jaro qulaamatu dufrin waa wasniga fucaala kunaasa waa xashiishka la xaadho waa la qubaya waa la daadinaya marka wasniga fucaalo waxa la tuuro ayaa loo isticmaalaa marka qumaamadu waa xashiishka la daadinayo marka la xaadho waxa layska soo qubayo ee laga ururinayo meesha ayaa qumaamo la yidhaahdaa kunaasana waa la yidhahdaa maxalulqumaama haddii la waa meesha xashiishka lagu daadiyo wa aadantumuunii aadantumuunii erayga ana bimaddil hamzati wuxuu ku sugan yahay hamsada madkeed ku sugan yahay oo hamsada la jiido ay aclamtumuunii maa i ogeysiisaan xadiiskan waxaa laga qaadanayaa kow masjidka in la xaadho waa laga qaadanaya la nadiifiyo oo ixtiraamka masjidka la ixtiraamayo ayaa waxaa ka mida hagaajinta la hagaajinayo iyo xaadhista la xaadhaayo iyo nadiifinta la nadiifinayo ayaa ka mid a ah. marka masaajidda in la xaadho waa laga qaadanaya laba waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda masjidka xaadho oo tabarruc ahaan u xaadha fadligay leedahayna waa laga qaadanaya fadligu leeyahay eh, shakhsigaasina waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa qof dumara in masjidka ay xaadhi karto laakiin waqtigay xaadhaysa waa inaan ikhtilaad iyo wax la mida ayna ka dhalan taana waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa qof muslima oo dhintay inaan markaa la yasin oo la xaqirin waa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa qofkii markaa waxaa dhintay ee la xabaalay iyadoo lagu tukaday haddana cid ahlulfadliya inay dhici karto intay xabaashii tagto inay ku tukato ya waayo tukashadu waa duca loo ducaynayo ducadaasina meydkii waa anfacaysa marka inta xabaashu cusub tahay inta xabaashii la tago ayaa markaysaga lagu dul tukan karaa oo dabeedna marka waxa weeye loogu ducayn karaa taasina inay anfacayso ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya cidda ahlulfadliga ahi tukashada ay ku tukato markaa cid eh, ka mida marka waxa weeye cidda marka meesha ku xabaalan in waxa weeye markaa dadkii kale u dhowaa laftooda inay marka u nuurayso oo anfacayso lafteeda waa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu waxa weeye markaa ugu dadaalayay inuu markaa muslimiinta anfaco xataa kuwaanu janaasadooda xaadirin inuu jeclaan jiray inuu xaadiro oo u duceeyo siduu khayrka ummadda ula jeclaa daliil bay u tahay waxaa laga qaadanayaa xabaalaha markaa marna in la nuuro oo ay dhici karto xabaasha gudaheedu inay iftiin iyo nuur tahay oo mid siraadmaysa ay tahay marna ay dhacayso in mid madow ay tahay oo mugdi ah inay markaa tahay inay dhacdo isagoo qofka camalkiisii aanu u nuurin xabaashana inay dhici karto ducada loo ducaynaya inay u nuurto masaa'ishaasoo dhan waa lagala baxaya xadiiska laba boqol iyo afar iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo labiyo lixdane wa canhu waxaa kaloo abu hureyre uu muslim ka soo wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuululahi llahi sala allahu aleyhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi rubba ashcasa akhbara madfuucin bilabwaabi low aqsama cala allahi laabarlah rubba ashcasa mid basaasaysan fara badana oo aqbara boodhaysan shacaska waxaa la yidhaahdaa waa in timihii marka waxa weeye aynay dufan lahayn saliid iyo wax la mida aan la marin mar labaadkana inay cambusan yihiin oo aynay feedhnayn ay kala tegan yihiinoo yacni markaa qaarba gees u jeedaan rubba ashcasa fara badana markaa waxaweye mid basaasaysan oo timihii marka ay filiqsan yihiin ama marka ay cambusan yihiin oo akhbara boodhaysan oo madfuucin bilabwaabi albaabada lagu markaa riixayo oo lagu celinayo yaa soo socda qofkaasaa soo socda yaanu inoo soo gelin dam albaabkii baa markaa lagu xidhaya oo lagu celinaya si aan u soo gelin low aqsama cala allaahi la abarah hadduu allah ku dhaaran lahaana allah u baarri yeelayo mid caynkaasi intuu jiraa fara badanaa rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa yacnii dadka qaarkood oo aan dadka agtooda aan sharaf badan ku lahayn haddana ilaahay agtiisa sharaf weyn inuu ku leeyihi baabku muxuu inoogu saabsanaa baabu fadli dacafati almuslimiina waalfuqaraa'i waalkhaamiliin yacnii dadka muslimiinta ee markaa taagta daran iyo kuwa markaa masaakiinta iyo fuqarada ah iyo kuwa markaa waxaa weeye iska qarsoon iska daxsoonee lama dhaadaanka ah waa ruux iska dahsoon oo lama dhaadaan ah kuwaasi fadligay leeyihiin baa uu ku saabsanaa baabku marka xadiiskan wuxuu tilmaamayaa dadka qaarkooda noocaasoo dadka agtooda aan sharaf lahayn oo aan marka waxaweeye yacni aada isu qurxin yacni waxa weeyaan huga markaa qofku quruxda badan markuu qaato iyo waxaa laga yaabaa dadku inay qadariyaan haybadda iyo muuqaalka uu leeyahay waxaa dhici karta in lagu soo dhoweeyaa dhici karta haddii waxa weeye haybad iyo waxaase ayna ka muuqana dee basaas iyo maryo iska markaa waxa weeye aan qurux badnayn iyo markuu sito cidina ayna garanayn waxaa dhici karta inaan cidina soo dhoweyn inaan cidina soo dhoweyn ya waatay oday ka sheegaan inuu markaysaa markaa qole isagoo aan qaabkiisu yaro markaa qurux badnayn aan dhar qurux badan sidan intuu u yimi inay markaa ka seexdeen maalintii dambena markaysaga inuu u yimi isagoo markaa si fiican u soo labistay dabeedna aada u soo dhoweeyeen dabeedna ay markaa wax u keeneen caano iyo u keeneen markaasuu dabeedna ku yihi maray caanaha dhan maray caanaha dhan markaasaa ninkii martidaa wuu isla hadlayaa waa loo yimi waxaa loo yimi isagoo le maray caanaha dhan markaasaa lagu maxaa dhacay markaasuu dee horaan idinku imiyo way iga seexateen hadda waxay igu marti soorteen waxay tahay maryaha weeye maryaha marka maradii baan ku lahaa caanaha dhan ya ilaa anigu aniguun baan ahaye marka yacni qofku haddii marka waxa weeye cidina aynay garanayn muuqaalkiisana marka waxa weeye dhar qurux badan iyo waxba aanu sidan waxaa laga yaabaa dadku inayna qadarin marka nin iska basaasaysan oo iska basiiradaysan oo iska boodhaysan oo yacni waxa weeye eh, sha'ni weyne aanu ka muuqan oo dadku markay arkaan aanay qadarinayn albaabkaba ku riixayaan waryaanu inoo soo gelin dam albaabkiiba qab laga siinaya ya waa lagu xidhaya haddana hadduu allah ku dhaarto allah waa u baarri yeelayaa bimacnaa qadar weyn iyo sharaf weyn buu ilahay agtiisa ku leeyihi waxaa laga qaadanayaa yacnii sharafta uu ruuxu allah agtiisa ku yeelanayaa ma aha madaahirta iyo muuqaallada kuma xidhna waxay ku xidhantay iimaanka iyo taqwadaay ku xidhantay aliimaan wataqwa taasay ku xidhantay ciddii waxa weeye iimaanka iyo taqwadaa la timaada ilahay agtiisa sha'ni weyn buu ku leeyahay dadka agtooda yaanu qadar iyo sharafba ku yeelanay marka waxaa laga qaadanaya fadliga khaamiriintu leeyihi ayaa laga qaadanaya adilo badan oo mawduuca ku aroortay baa jirta sheikhuna bacdi ka mida ayuu keenayaayo markaa soo aroorinaya ayuu soo aroorinaya laakiin adilo kalena waa jirtaayoo mawduucaas markaa ku saabsan waa jirtaa waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam in allaha yuxibu alcabda altaqiya alnaqiya alkhafiya xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waxaa ka mid ahaa addoonka dahsoon ee qarsoon ee lama dhaadaanka ah ee taqigana ah ee ilaahay ka baqaaya ee qanigana ah bimacnaa haniga waxaa loo jeedaa waa khina nafs maaha ahayntiisaa fara badan loogama jeedo mid ahayntiisu fara badan tahay iyo xoolaha uu haystaa oo qalbiga faqiirka ah baa jira laakiin waxaa loo jeedaa khina nafsi naftuu hani ka yahay oo naftiisaa hodan ah oo qanaacay leedahay yacni wixii ilaahay siiyey buu raalli ku yahay yani waxa weeye marka intaas ayuu marka ku raaliyiho haninimadii nafta ku sugan laysa alghina can kasrat alcarad inama alghina hina nafs mawdicu shaahid waxaynu jeedaan alkhafiya qarsoon waa fadliga leeyihiin baa laga qaadanaya saas aawadeed culammadii salafku aad bay uga carari jireen shuhrada caannimada inay caan noqdaan hadda caalamka waxaa aad loo raadiyaa dee in marka caan la noqdo ilaa waxyaala xunxun loo sameeyo si caan loo noqdo caannimadii baa la raadinaya ahanimadii baa la raadinaya waxaa la yidhi wakhtigii hore wakhtigii cumar baa waxaa dhacday qiso ninbaa wuxuu ku kaajaa la yidhi markii reer miyiga ayaa wuxuu ku kaajay ceelkii zamzamka markaasaa la soo qabtay cumar baa loo keeno markaasaa lagu yidhi maxaad ugu kaadiday ceelka waxaan arkay buui dadkii oo aan ii sheegayn oo xusay ayaan arkayoo marka waxaan u sameeyey si aan u caanbaxo muxuu ku caanbaxayaa ceel zamzamo lagu kaajiyey faa'iidada ku jirtaa maxay tahay in xumaan lagu caanbaxo waa shay xun de wey shay xun weeye imanka marka waxa weye beeno fara badan waxaa loo sheegaa mashaariq iyo maqarib looga ridaa mashriqi maqrib waxaa looga ridaa been fara badan si ay dadka qaar u caanbaxaan ilaa dad nool bay dilaan oo yidhaha hebel waa dhinta war qariiba si waxa weeye markaa dad fara badan ay u soo galaan meeshiisa oo ay u soo booqdaan oo yacni marka waxa weye warkiisu u faafo waxaa waxaa loo samaynayaa caannimo in la doonayo caannimo in la doonayo culammadii salafkuna waxay odhan jire iyaaka washuhra caanimada iska jir oo ka digtoonow oo ka fogow taasay odhan jireen waxay ku tirin jireen yacni markaa caannimadu inay tahay shay khataroo qofkii fitnayn kara saas aawadeed way ka fogaan jireen imtixaan inay tahay baynay u arki jireen ya imaam axmed ibnu xambal fitnatu khalqi alqur'aan markay dhacday waxa weeye nin uu la dardaarmayay wuxuu ku yidhi khumuulkaaga iyo qarsoonidaada iyo dahsoonaantaada iskaga sugnow innii qad buliitu bishuhra aniga waa la imtixaanay buuri aniga marka waxa shuhur caanbax baa lagu imtixaanay buuri marka caanbixi waa nooc marka waxa imtixaan ah ya dadka qaarkood caannimadaas waa ku fitnoobaan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood markii aanu caanka ahayn inuu wanaagsanaa markuu caanbaxay ama maal ha ku caanbaxo ama madaxnimo ha ku caanbaxo ama sabab kale ha ku caanbaxo waa ka sii daayay wax alla wuxuu doono markaa samaynaya wax alla wuxuu doono odhanaya ya kaa taqaaniba maaha marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal dadkaas waxa weeye iska dahsoon oo dadka agtoodii aan sharaf badan ku lahayn haddana ilaahay agtiisa inay derajo weyn ku leeyihiin low aqsama cala allaahi la abarah hadduu allah ku dhaaran lahaa allah waa u baariyeeli lahaa yacnii fadliga weyne uu allah agtiisa ku leeyahay daraaddeed xadiiska laba boqol iyo shan iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo saddex iyo lixdan ee can usaamata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qumtu calaa baabi aljanna waxaan istaagay buu yidhi albaabka jannada fa kaana caammata man dakhalaha almasaakiin fa kaana waxay ahaadeen caammata man kii badankiisa dakhalahaa galay jannada waxay ahaadeen almasaakiinu masaakiinta wa asxaabu ljaddi maxbuusuuna waxay masaakiintaasi jannada galeen walxaal asxaabuuljaddi kuwii haninimada u saaxiibkaha iyo hodannimadu ee maalqabeennada ahaa maxbuusuuna la xabisayoo albaabka jannada lagu xabisay fuqaradaa la horraangelinayaa jannada akhniyadii iyo hodannadii waa la dambaysiinaya ghayra anna asxaaba annaari qad umira bihim ila annaar hayra anna asxaaba annaari mooyaane in markaa kuwii naarta u saaxiibka ahaa ama ha yeeshee kuwa naarta u saaxiibka ahaa qad umira bihim waa loo amray ila naari xagga naarta in loo kaxeeyaa loo amray oo iyagu kuwan la xabisay ee markaysaa iyaga la dibdhigay dee ma ahee kuwii ahlunaarka ahaa iyaga naartaa loo diray naartaa yaradu kuwani waa kuwo jannada gelaya ayaa haddana markaa waxa weeye la xabisay oo meeshan la joojiyey wa qumtu calaa baabi innaar istisnaaga mutasil waad ka dhigi kartaa hayra anna asxaaba annaari yani min ahli iljaddi marka laga reebo kuwii naarta u saaxiibka ahaa iyagu akhniyada ahaa qad umira bihim ila annaar xagga naarta in loo amray ama labada noocba marka laga tilmaamaayo ila masaakiinta jannada gelaysa oo masaakiintii mu'miniinta ahaaye masaakiintii gaalada ahaa dee sida gaalada kale naarta u gelayaan bay u gelayaan ee miskiinnimo keliya jannada lagu geli maayo jannada lagu geli maayo laakiin markii iimaan iyo wanaag lala yimaado dee miskiinnimadii waxay noqonaysaa ay ku sabrayeen fadiilo khaasay noqonaysa marka fadli gaaray markaa noqonaysa oo qumtu calaa baabi innaar wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan istaagay albaabka naarta faidaa caammatu man dakhalaha fa idaa caammatu man waabayadii oo badanka cidda dakhalahaa naarta gashay annisaa'u dumarka ay yihiin mutafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waljaddu bifatxi iljiimi erayga aljadd wuxuu ku sugan yahay jiimka korrigiis alxadu waa dheefta iyo walghinaa haninimada weeye waa ciddii markaa dheefta iyo maalqabeennada ahayd ee akhniyada ahayd baa loo jeeda maxbuusuuna ay lam yu'dan lahum bacdu fii dukhuuli janna waa la xabisay waxaa loo jeedaa lam yu'dan lahum looma idmin oo looma fasixin ama looma oggolaan bacdu weli looma oggolaan fii dukhuuli jannati jannada inay galaan looma idmin ee waa la dibdhiga xadiidkan waxa uu tilmaamayaa dadka markaa masaakiinta muslimiinta ahi fadligay leeyihiin iyo inay jannada horraangelayaan masaakiintanna waxaa loo jeedaa waa masaakiintii muslimiinta ahayd ayaa loo jeedaa marka jannada ee horraangelkeeda iyagaa la horraysiinaya masalaa jirta culammadu ay isweydiiyaan oo ku saabsan alfaqiiru saabir waalghaniyu shaakir ayuhumaa afdal ruux faqiir ah oo sabraya iyo ruux ghani ah oo shukri naqaya labadaa kee fadli badan culammada xoogaa waa isku khilaafeen ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen faqiirka sabra ayaa ka fadli badan ghaniga shukri naqaya waxaana u daliila inay jannada horraangelayaan oo ku hormarayaan iyagu jannada iyo halka la dibdhigaayo qoladii markaa tujaarta ahayd ama akhniyada ahayd oo la dambaysiinayo iyaga qoladan kale hor baa jannada laga gelinaya bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen maye khaniga shaakirka abaa ah khayr badan culamo kale si kaley cabbireen oo waxay yidhaahdeen labadooda ka fadliga badan atqaahumaa waa kooda taqwada badan atqaahumaa afdaluhumaa kooda taqwo badan baa fadli badan wejigaas inay culammada qaarkood fadilaan in la yidhaahdo atqaahumaa afdaluhumaa kooda taqwada badan baa fadli badan ina akramakum cinda allaahi atqaakum saas aawadee qhaninimada iyo iyo miskiinnimadu mid walba sidiiqiintii iyo dadkii wanaagsanaa nooc walba waa lahaayeen bal ee nebiyada waxaa ka mid ahaa nebiyo yacni markaa waxa weeye akhniye ahaa oo boqorra ahaabaa ka mid ahaa iyo qaar marka kafaafka iyo marka inta yacni maciishadda marka uu tadaruuriga heli jiray yaa oo aan maalqabeenna ahayn labada noocba nebiyadu waa lahaayeen sidiiqiinti iyo saalixiintuna saas si la eg bay ahaayeen alcasharatu almubasharuun biljanna nooc walba waa lahaayeen qaarkood akhniyay ahaayeen waana la garanayaa dee inay ummadda ugu khayr badan yihiin marka nebiyada laga yimaado nebiyada marka laga yimaado dee saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam baa dadkao dhan ugu khayr badan saxaabada nebigana waxaa ugu sii khayr badan alcasharatu almubasharuuna biljanna iyagoo iyaguna sii kala fadli badan dee tobanka jannada loogu bushaareeyey qaarkood akhniyay ahaayeen qaarkood akhniyo ayay ahaayeen ta kale marka sabir iyo shukri laysu eegaayo sabirki shukrigu xagga maalkoo keliya kuma tacalluqo ka saabirkii shaakirna inuu noqdo waa noqonaysaayo dee waxa weeye geesna munacan buu ka yaho waa loo nicmeeyey geesna waa laga imtixaana caafimaadkii baa jira xooggii baa jira yacni waxa weeye waxaa jira markaa nicmooyinkii kalaa jira waxaa jira waxa waxaweye masaa'ibta in laga dhowraa jira tarantii baa jirta yani waxaweye nicam fara badan baa sugan marka nicmo kasta shukrinaq baa ka waajibaya musiibo kastiiyo dhibaato kastana sabir baa ka waajibaya marka ka sabraya ee wanaagsani ma aha inuu shukri naq ka madhan yahay ka shukri naqaya ee wanaagsanna ma aha inuu sabir ka maran yahay yacni axwaashiisiiba marka waxay tahayba xaalad kasta oo uu ku sugan yahay ama shukri baa ka imanaya inuu ka waajibo ama sabir marka sabir mujarada iyo shukri keliya dee in la tartansiiye ma aha mid waliba qof kastoo muumini sabir iyo shukriba waxa waa ku sugan yahay oo labada mid ka madhnaan maayo waa laba xaaladoodoo axwaashiisoo dhan ku saabsan cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr in asaabathu sarraa'u shakara fakana khayran lah wain asaabathu daraa'u sabara fakana khayra lah walaysa dalika liaxadin la lilmu'min hadda addamaarta waa saas yadaa weeye ta kale waxay yidhaahdeen culammada qaarkood ciddan markaa waxa weeye masaakiinta ah jannadii inay horraan galeen dee maalkii wax lagu xisaabayay ila maalku xalaaluhaa xisaabun wa xaraamuhaa ciqaabune xoolo badan bayna haysan saas aawadeed iyaga waa la hormariyey qoladan kale marka asxaabul amwaalka dee xisaab baa u taalla waayo wax walba wax la weydiinayaa iyo maalkii wixii kasta iyo shilin kastaba halkuu kaa soo galay halkaad se ku bixisa dee markay ha dhow baasaan qaarkood waxaa dhacaysaa inay ka kor maraan masaakiin fara badan oo xagga derajahaan ay ka korreeyaan xagga derajahaan ay ka korreeyan calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay yacni waxaa ugu fadli badan labadooda kooda taqwada badan ayaa fadli badan waxaa kaloo xadiisku sheegayaa naarta ciddii gashayna inay ugu badnayd dumarku ay ugu badnaayeen dumarku ay ugu badnaayeen ragga iyo dumarkana marka hore dee dumarkaaba badan haaliban dumarka ayaa badan mar labaadkana waxaa yani dumar fara badan ay ku gelayaan waxaa laynoo sheegay inay macaasi iyo dunuubta oo xadiiskii saxiixaynku muxuu sheegayey markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dumara wax sadaqadaysta waxaan arkay badankiinna bimacnaa dumarka badankoodu inay markaa naarta ku sugan yihiin markay weydiiyaan rasuulka ilaahi maxay ku dhacday wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay ku dhacday lacnadda iyo habaarkana waa farabadisaan xaqa ninkana waa ka abaalka dartaan iyo nicmadiisiiyo yacni wanaaggu idin falay dee waa macaasi taas haddii laynoo sheegay sababtay ku galeen dumar fara badani naarta ku galeen inay macaasi tahay waxaad garanaysaa naarta inayna ku waarayn kuwa macaasida ku gala ee gaalnimadii ka madhnaa mar haddayna naarta ku waarayna maxay ku dambaynayaan in jannada marka dambe la soo geliyo marka saas aawadeed dumarku naartana iyagaa u badan jannadana iyagaa u badan ya jannadana iyagaa u badan dee haddii xuurlciinti kuwaas lagu daro dee inay badanayaan waad garanaysa taas haddaan la eegina ciddii markaa adduunyada ku soo camal fashay keliya haddii lagu kaaftoomana waxaad garanaysaa kuwa macaasida naarta ku galay oo dumar fara badan ah inay marka dambe ee jannada soo galaan oo xagga jannada lagu dambaysiiyo inay dee markaa ka badanayaan raggii yaa inay ka badanayaan ayaa markaa imanaysa xadiiska laba boqol iyo lix iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo afar iyo lixdan wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam lam yatakalam fi lmahdi ila alaasa lam yatakalam kuma hadlin fi lmahdi dharabta ama daragadda kuma hadlin ilaa alaasatun saddex qof mooyaane cid kale kuma hadlin ciisa bnu maryam yacni hiya saddexdu waxay yihiin ama hum saddexdu waxay yihiin ciisa bnu maryam wa saaxibu jurayj yacni saddexdii buu sheegay ama saddexda ka bedel salaasatun macduudka caddadka ka bedel lam yatakallam fi lmahdi ilaa salaasatun ka bedelo ilaa ciisa bnu maryam dharabta kuma hadlin ama daragadda kuma hadlin saddex mooyaane ka bedelo ciisa bnu maryam ciisa bnu maryam mooye cid kale kuma hadlin wa saaxibu jurayj iyo jurayj kii u saaxiibka ahaa waa inanka yare uu markaa eh, odhanayo man abuuka ya ghulaam saaxibu jurayj yacni qisadiisu markaa kii ay qisadu dhex martay ayaa looga jeeday jurayj saaxiibkii wa kaana jurayjun jurayj wuxuu ahaa saddexdii intaan la dhammaynba qisadii jurayj laynoo markaa bilaabay wa kaana jurayjun jurayj wuxuu ahaa rajulan nin buu ahaa caabidan caabudoo ilaahay caabuda allah keligii buu caabudi jiray oo cibaadadu u go'ay cibaadada ayuu u go'ay fattakhada wuxuu yeeshay oo samaystay sawmacatan meel yar oo lagu cibaadaysto sawmacadu waa dhismo yar oo madaxa sare u dhuuban weeye oo cibaado uu gaar yeelay uguma talagelin cid kale inay kula cibaadaysatee keligii baa samaystay sawmacada marka waa dhismo yar oo uu cibaadada ugu talagalay madaxa sarena u dhuuban fa kaana fiiha meeshaasuu ku sugnaan jiray uu ku cibaadaysto waa meel dadkana ka yara dhex baxsan oo meel gaara ah oo halkay dadku deggan yihiinoo ku urursan yihiin ee magaalada ah daraf bay kaga taallaayo way ka yara go'an tahay dacal weeye aa meel markaa ka go'an fa atathu waxaa u timi ninkaa jurayj la yidhaahdo ummuhu hooyadii baa u timi waxay u timi wa huwa yusallii waalxaal huwa isagu yusallii uu tukanaayo ayay u timi fa qaalat waxay tidhi yaa jurayju jurayjow way u yeedhay fa qaala wuxuu idhi jurayj ninkii la odhan jiray caabidka ahaa yaa rabbi rabbigayow ummii wa salaatii yacnii hooyaday iyo salaadaydii baa igu kulmay bimacnaa hooyaday inaan ajiibo iyo salaadayda inaan dhammaystirto labadaasaa igu kulmee talow taan yeelaa ayuu niyadda iska yidhi fa aqbala calaa salaatih salaaddiisii buu qaabilay waxay la miisaan badatay inuu salaaddiisa wato oo wuxuusi waa xaqullaahi oo dee xaqullaahi iyo xaqu yacni cabdi xaqullaahi baa horreeya fa aqbal calaa salaatih ha fansarafat way laabato way gaddoontooo halkay degganayd bay hooyadii ku noqotay markuu u soo jeesan waayey falammaa kaana min alghadi markay berri oo kale ahaatay atatu haddana waa u timi waxay haddana la kulanto u timi walxaal huwa isagu yusallii u tukanayo fa qaalat waxay ti yaa jurayju jurayjow fa qaala wuxuu uhi ay rabbi rabbigayow ummii wa salaatii yacnii hooyaday inaan ajiibo iyo salaaddeeda inaan dhammaystirto keebaan yeelaa ka annahu niyadda iska leeyihi waxaa la miisaan badaatay salaadiisa inuu wato fa aqbala calaa salaatihi salaadiisii buu qaabilay yacni sii watay falammaa kaana min alghadi waa maalintii saddexaad berriyo kale markay tahay atatu haddana waa u timi wa huwa yusallii waxay u timi walxaal huwa isagu yusallii uu tukanayo ayay u timi fa qaalat waxay tihi yaa jurayju jurayjow fa qaala wuxuu uhi ay rabbii ummii wa salaatii sidiisi leeg buu yidhi fa aqbala calaa salaatii fa qaalat waxay tihi allaahumma ilaahayow laa tumitu ha dilin jurayj xataa yandura ilaa uu eego ilaa wujuuhi almuumisaat dumarka markaa xunxun ee sinaysta dumarka dhillaysta wejiyadooda ilaa uu eego yacni hadilin yani wejigaygii maadaama uu aniga eegi waayo aniga isoo eegi waaye yacnii wejiga dumarkaa xunxun inuu ilaa uu eego ha dilin yani habaarka inay habaarto way doonto way u cadhootay labadii maalmoodii hore may habaarin maalintii saddexaad saddex maalmood markii sidii ku dhacday maalintii saddexaad bay habaartay habaarkana way u tudhay weliba may odhan ilaa uu ku fitnoobo may odhan ama uu ku dhaco may odhan ilaa uu wejigooda eego iyadoo doonaysa inay habaarto haddana way u tudhayoo yacni markaa fitnadii weyneed inuu ku dhaco taas iyadaa kumay habaarin fatadaakara banuu israa'iila jurayjan wa cibaadatah fatadaakara waxay isla sheeg sheegeen oo ka sheekaysteen banuu israa'iila reer banuu israa'iil jurayja ninka jurayj la yidhaahdiyo wa cibaadatahu cibaadadiis ninkaas nin caabida inuu yaho cibaado badan oo dee waxa weeye markaa cibaado un ku mashquulsan way majerteen cibaadadiisay ammaaneen oo majerteen wa kaanat waxay ahaan jirtay imra'atun gabadh baqiyun sinaysataa yutamasalu bixusniha mid tusaale ahaan loo soo qaato quruxdeeda oo sida markaa lagu maahmaaho kale dee hebloo kale miyay jirtaa kalmasal baa loo soo qaadan jiray marka waxaan yacni la sheegaayo quruxda marka la sheegayo qurux dumar marka la sheegayo iyadoo kalea marka waxa weeye yacni sidii marka masal oo kale loo soo qaadan jiray wax lagu shabihi jiray yutamasalu mid markaa sidii masal iyo tusaale loo soo qaatay ahaan jirtay gabadhaasi bixusniha quruxdeeda fa qaalat waxay tidhi in shi'tum haddaad doontaan inaan fitneeyo la aftinannahu fitneeya oo fitneeya oo waa fitnaynaya markaa kaanahu inay ku yidhahdeen ma fitnayn kartid fatacaradat lahu way isu bandhigtay maalintii dambe ay soo socoto jurayj bay u timi way la hadashay hooyadii markaa eegi waaye oo la hadli waaye oo salaaddiisa uga bixi waaye ma qof dumar oo kale markaa ay uga baxaya waxaa dhici karta marka hore inay iska dhigto sidii de markaa mid eh, su'aal weydiinaysa ama wax la mida waxyaalaha dadka xumide wax ku fitneeyaan waxaa ka mid a inay waxaweye waxayna doonayn wax kale ay iska soo dhigaan ya oo dee su'aal baan ku weydiinaya iyo wax la midaa dhici karta in marka hore loogu yimaado ama sababka fatacarada lahu ay soo bandhigtay falam yaltafit ilayha ma ma daymoon oo ma jalleecin fa atat waxay u tagtay raaciyan nin adhi la joogoo markaa yacni markaa dhoobi ah oo adhi raaca ayay u tagtay wa kaana wuxuu ahaa ninkaas adhi raaca ahi ya'wi riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray raaci da'nin buu ahaa raaciyan waa miduun dee xoolo raaco weeye ama geel ha raaco ama loo ha raaco ama adhi ha raaco laakiin riwaayaadka qaarkood baa caddeeyey inuu markaa ida raaci jiray oo raaci da'nin inuu ahaa kaana ya'wi ninkaa raaciga ahoo kaana ahaan jiray ya'wi mid u soo dunma oo bimacnaa u soo iisha ilaa sawmacatihi halkan markaa waxa weeye meeshan jureej ku cibaadaysto sawmicadiisa agteeda ayuu markaa u soo dumi jiray ama iyadaaba laga yaabaa xagga kale inuu ka harhsan jiray debadda ama agagaarkeeda uu harhsan jiray oo joogi jiray fa amkanathu waxay awoodsiisoo u oggolaatay min nafsiha nafteeda yacnii inuu u tagay marka waxa weeye isaga yacni markaa ay awoodsiisay ninkii markaa way isu dhiibtay fa waqaca calayha waa ku dhacay iyadu dan kalay leedahay ninkii waa ku dhacay waa ka sinaystay fa xamalat way uuraysatay waana kay doonaysay falammaa waladat markay dhashay qaalat waxay tihi huwa min jurayj riwaayadka qaarkood waxaa soo arooray waa la weydiiye waxa lahy minman huwa yuu ka ahaaday yaa le ilmahan yaa u sabab ahaa markaasay tii huwa min jurayj ninka jurayj la yidhaahdo ayuu ka ahaado ninkaasaa marka waxaweyaan iska leh oo u sabab aha faatowhu jurayj bay u yimaadeen fastanzaluuhu waxay ka dalbeen inuu soo dego ayay ka dalbeen soo deg bay yidhahdeen wahadamuu waana dumiyeen sawmacatahu riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan markii hore inuu soo degi waaye markaasay deedna waxay ku bilaabeen sawmacaddii inay dumiyaan bay dacalka ka bilaabeen markaasuu soo degay wahadamuu sawmacatahu wa jacaluu waxay gudagaleen yadribuunahu inay garaacaan waxba may weydiinba soo cajaa'ibka balday waxay ku tusinaysaa waagaa inay dumarka iska rumaysan jireen waxay ku yidhaahdaanba hadday yidhaahdaan ciddaasaa waxaa igu samaysay waxbaba lama su'aali jirin waa lagu bilaabi jirayba waa iska ayaandaraba fa qaala wuxuu yidhi maa sha'nukum garaacii bay horaysiiyeen su'aashii waa dambaysaaba garaaci bay horaysiiyeen iyo dumintii wuxuu idhi maa sha'nukum xaalkiinnu muxuu yahay qaaluu waxay zanayta bi haadihi albagiy waaba goynayaanba kaannahu caddayn ay wadato waxaad ka sinaysatay qofkan dumara ah khalaas mar hadday sheegtay waa jirtaa fa waladat minka ilmay dhashay adiga kaa ahaaday ilmo adigu aad leedahay ayay dhashay adigu sabab u tahay oo dee biyahaagii laga abuuray qaala wuxu ayna sabiyu ilmuhu xagguu joogaa mii fa jaa'uu bihi waa la keena fa qaala wuxuu uhi dacuunii xataa usalliya war idaaya oo bal hadalka iyo garaaca iga daayo in yar ii idaaya xataa usalliya ilaa aan tukado idaaya meeshii la dumi dhulkaa lala simay waa markaasay yara daayeen fa waa tukaday waana ducaysto ilaahay buu beryey laba ragcadood buu tukaday riwaayaadka qaarkood si ay sheegayaan allahna waa beryey wa daca riwaayo kala sheegaysa falamma insarafa markuu ka baxay ata sabiya ilmihii sabigu u yimi ilmihii yaraa ee dhashay ayuu u yimi fatacana wuxuu muday fii batnihi calooshiisii ayuu sidaa gacanta ugu muday wa qaala wuxu uhi yaa ghulaamu wiilow man abuuka aabbahaa waa kuma kuma ku dhalay aabbaha waa kuma qaala wuxuu uhi fulaanun arraacii ilmaha yar waa ilmo hadda dhashayoo wakhtigii la hadli jiray ma gaadhin laakiin ilaahay baa ka dhawaajiyey wuxuu ihi waxay dhalay fulaanun hebel arraaci yacni markaa raaciga ahoo dhoobiga ah, ah. ninka hebel ee dhoobiga ah ee xoolaha dadka u raaca ayaa i dhalay fa aqbaluu calaa jurayj waxay garteen inay ku qaldameen jurayj bay soo qaabileen yuqabbiluunahu xaalay dhundhunkanayaan wayatamasaxuuna bihi ay isku masaxayaan yani waxay doonayaan madaxaiyo manjaha inay qaadaan wa qaaluu waxay ahaen nabnii laka waannu ku dhisaynaa bay yidhahdeen sawmacataka yacnii gurigaagii yaraaya aad ku cibaadaysan jirtee sawmacaddaada ahaa min dahabin dahab baanu kaaga dhisaynaa waan kuu qaldannaye yacni marka arrinkaas si aanu kaaga raali gelinno yacni mid tii ka wanaagsan baanu ku dhisaynaa dahab baanu ka samaynaynaa dahab baanu ka dhisaynaaba wajiib qaala wuxuu uhi laa maya aciiduha min tiin dhoobo ku celiya kamaa kaanad siday ahayd siday dhoobo u ahayd dhoobadii uun ku celiya ay ahayd fa facaluu way sameeyeen intaa wax ka badan idkama rabo fa baynaa sabiyun yardacu min ummih wakhti oo sabiyun ilmo yari yardacu uu nuugayo jaqayo min ummi hooyadii fa marra yani wakhti gudihii baa jirtay oo markaysa markaa uu jaqayo ilma uu jaqayo hooyadii uu jaqayo fa marra marka fadu inay iska siyaado tahay ay iska noqonaysaa yacni wakhti gudihiioo markaa ilma uu jaqayo hooyadii fa marra rajulun ay marra rajulun nin baa soo maray ninkaasoo raakibun fuushan calaa daabbatin daabbad fuushan daabaddaasoo faarihatin yacni markaa qurux badanoo qaali ah washaaratin iyo qaabna u saaxiiba muuqaal xasanatin wanaagsan yacnii daabad markaa qaali ahoo marka qiimo badan iyo muuqaal wanaagsan iyo hay-ad wanaagsan nin u saaxiibaa soo maray ilmaha yarina markaa hooyadii buu jaqayaa fa qaalat waxay tidhi ummuhu hooyadii ilmaha yar hooyadii waxay tidhi allaahumma yaa allaahu allaahow ijcal ibnii midla haada inankayga waxaad ka yeeshaa kaasoo kale fa taraka sadya wuxuu ka tegey nuugitaankii uu naaska jaqayey nuugayey ayuu sii daayey waa ka tegey waxaa loo jeeda waa sii daayey wa aqbala ilayhi wuxuu qaabilo u jeestay ninkii ay majeerinaysay inanka hooyadii ay majeerinaysay ayuu xaggiisa eego qaabila fa nadara ilayhi waa eegay intuu xaggaa u jeestay ayuu eegay fa qaala wuxuu idhi allaahumma ilmihii yaraabaa hadlaya waa ilmo yaru naaska nuugaya allaahumma yaa allaahu allaahow laa tajcalnii hayga yeelin milahu kaasoo kale hayga dhigin ilaahayu kaasoo kale hayga dhigin uma aqbala deedna wuxuu qaabilo isaga jeestay calaa sadyihi naaskiisii naaskiisiibu iska sii jaqay fa jacala wuxuu gudagalay yartadicu inuu nuugayo jaqayo naaskii fa kaannii anduru ilaa rasuuliillahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi abu hurayra waxaad ii mooddaa inaan eegaayo rasuulki ilaahi sala allahu aleyh wasalam ayaad ii mooddaa hadda inaan eegayo wa huwa yaxkii isagoo markaa waxa ka qisoonaya irtidaacahu oo metelaya irtidaacahu nuugistiisii ilmahaasi uu nuugayey ayuu kaga qisoonayo ku metelayey ama ku shabbahayey ama ku shabbahayey biusbucihi fartiisa asabaabati yacni murdisada ah fii fiihi afkiisa inuu gelinayo sidii wax nuugayoo kale ayuu markaa waxae farta murdisada nebigu calayhi salaatu wasalaam afka geliyey dabeedno markaasuu afkii dhaqdhaqaajiya sidii wax markaa ilmo wax jaqaya oo kale yani waa tacliimta nebigu sala allahu aleyh wasalam waxay ahayd cajiib yani asaaliib fara badan baa nebigu dadka wax ku bari jiray odhah keliyuun markaa kuma odhan jirin yacni waxa weeye waxyaalaha qaarkood wuxuu u mateli jiray qaabka marka ay u noqonayso wax ishabbahaya ayuu u tusaarayn jiray fa jacala wuxuu gudagalay nebigu sala allahu aley wasalam yamusuhaa inuu marka waxa e, nuugayo sidii wax nuugayo kale inuu yahay kaannahu yamusuhaa uma qaala dabeedna wuxu uhi wa bijaariyatin waxay soo mariyeen e, bijaariyatin Eh, inan bay soo mariyeen qof dumara wa hum yadribuunaha iyagoo garaacaya waxay soo mariyeen walxaal hum iyagu yadribuunaha ay garaacayaan wayaquuluuna ay odhanayaan zanaytii waad sinaysatay saraqtii waxbaad xadday waxay sidaa ku leeyihiin walxaal hiya iyadu taquulu ay odhanayso xasbiya allah wa nicma alwakiil kaafigaygu waa allah kulla tala saartana allah baa u wanaagsanaaday fa qaalat ummuhu inanka yar hooyadii baa waxay tidhi allaahumma yaa allaahu allaahow laa tajcal ibnii inankayga haka yeelin mislaha gabadhaasoo kale ha ka dhigin fa taraka aradaaca jaqitaankii uu naaska jaqayey buu ka tegoo sii daayey wa nadara ilayha xaggii gabadha ayuu eegay la garaacayo fa qaala wuxuu idhi allaahumma yaa allaahu allaahow ijcalnii iga yeel mislaha iyadoo kale iga yeel fa hunaalika goortaasi taraajacaa waxay isku celceliyeen inankiiyo hooyadii alxadiisa warkii iyo hadalkiibay isku celceliyeen fa qaalat waxay tidhi hooyadii mara rajulu nin baa soo maray xasanulhay'ati qaabkiisu wanaagsan yahay alhi'ati iyo alhay'ati labada waa la yidhahdaa labada waa bannaan yihiin faqultu waxaan idhi allaahumma ilaahayow ijcal ibnii mislah inankayga ka yeel kaasoo kale fa qulta waxaad tidhi haddaad inanka tahay allaahumma ilaahayow laa tajcalnii mislahu isagoo kale hayga dhigin wa marruu haddana waxay soo mariyeen bi haadihi alamati addoontan bay soo mariyeen wa hum yadribuunaha waxay soo mariyeen walxaal hum yagu yadribuunaha ay garaacayaan waxay garaacayaan wa yaquuluuna wa hum yaquuluuna walxaal hum yagu yaquuluuna ay odhanayaan zanayti waad sinaysatay saraqtii waxbaad xadday ay sidaa ku odhanayaan bay garaacayaan fa qultu waxaan idhi haddaan markaa hooyada ahay allaahumma ilaahayow laa tajcal ibnii inankayga ha ka yeelin mislaha gabadhaasoo kale ha ka dhigin fa qulta markaasaad waxaad tihi haddaad inanka tahay allaahumma ilaahayow ijcalnii mislaha iyadoo kale iga dhig bimacnaa qofkii wanaagsanaa markaan kuugu duceeyey isagoo kale in ilaahay kaaga dhigana qofkii wanaagsanaa iyada la wanaagsanaa markaan kuugu duceeyey tidhi markaa in ilaahay kaa dhigo isagoo kalena waxaad tidhi ilaahu ha iga dhigin qofkii markaa waxa weeye la garaacayay ee dhibaataysnaa ee markaa xumaanta lagu sheegayey markaan idhi ilaahu kaasoo kale ilmahayga haka dhiginna taasoo kale ilmahayga ka dhiginna waxaad ti ilaahayow taasoo kale iga dhig yani maxaa ii tahay saas marka aad leedahay maxaad ii khilaafaysaayoo aad markaysa waxa xun ugu ducaysanaysa waxa wanaagsanna u diidaysa qaala wuxuu yidhi inankii baa jawaabo ina daalika arajula ninkaas kaana wuxuu ahaa jabbaaran mid waxa weeye jabbaaroo yacni waxa weeye dirqin badan oo dadka markaa dulmiyo ku xadgudba kibrana fa qultu waxaan idhi allaahumma ilaahayow laa tajcalnii milahu isagoo kale ha iga dhigin waa nin e, dadka markaa waxaa dirqiya oo ku xadgudba oo kibro weeye wa inna haadihi tanna qofkan dumara yaquuluuna laha waxay ku leeyihiin oo ku odhanayaan zanaytii waad sinaysatay walam tasni may sinaysane way masabidayaan wa saraqtii waxbaad xadday ku odhanayaan walam tasriq waxba may xadin ee way masabidayaan fa qultu waxaan idhi allaahumma ilaahayow ijcalnii mislahaa iyadoo kale iga dhig muttafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waalmuumisaatu muumisaat wa bidammi almiimi aluulaa miimka hore waa godan yahay wa iskaani ilwaawi waawiguna waa reeban yahay wa kasri ilmiimi ahaaniya miimka labaadna waa hoos dhigan yahay wa bisiini lmuhmala siinkuna dhibca male waa dabdun bilxuruufi baa la yidhaahdaa wa hunna azawaani kuwa sinaystaa la yidhaahdaa waalmuumisatu muumisaduna azaaniyatu waa mufradkeedii weeyaane waa jamcun bilalifi wataa'i wa qowluhu daabbatun faarihatun bilfaa'i waxaa looga jeedaa fa bay ku sugan tahay oo fa weeyaane qaaf maaha ay xaadiqatun waa mid xariifa ah oo nafiisatun qaali ah hmm, qaali ah washaaratu shaaraduna bishiin ilmucjama waxay ku sugan tahay shiinkii dhibcaha lahaa wa takhfiifi araa'i iyo ra'dii in la khafiifiyaa la shidin wa hiya aljamaalu aldaahir waa quruxda muuqatee fi lhay'ati yacni ku sugan qaabka iyo walmalbasi ku sugan huga dharka la xidhanayo iyo qaabka ku sugan yani waxa weye ishaaradii marka wuxuu noqonayaa yacni qaabkiisuna inuu marka hore fiican yahay mar labaadkana waxa weye hu wanaagsanna uu sito yacni waxa weeye markaa qaabkiisuna marka hore uu qurux badan yahay qaabkiisuna uu qurux badan yahay oo marka waxa weeye eh, marka labadaas inay ku kulmeen weeye wa macnaa taraajaca alxadiisa ay xadaat asabiya wa xadasaha way isla hadleen baa laga tilmaamaya hadalkay isku celceliyeen wallahu aclamu xadiiskan waxaa laga qaadanayaa masaa'il badan baa lagala baxayaa baabka horta waxaa loogu keenay cidda marka waxa weeye eh, khaamiliinta ah ee marka iska dahsoon eh, fadliga ay leeyihiin iyo dadka dacafada ahi iyo dadka dahsoon ee iska qarsoon eh, oo qofkan dumara ee la dhibaataynaya dadka agtooda qadar kuma leh sharafna kuma leh waxaana loo qabaa inay xun tahay waana taa lagu xadgudbaayo ee la garaacayo ee la masabidayo muuqaalkiiyo daahirka haddaad ka eegto way dhibban tahay yacni xaalad liidatay inay ku sugan tahay xagga muuqaalka dadku aragtida ay wax ku qiimeeyaan marka la eego laakiin xaqiiqadu waxay tahay ilaahay agtiisa way wanaagsan tahay waana la masabidayaa saas aawadeed buu ilmaha yar lagu ilhaamiyey inuu ku ducaysto in ilaahay ka dhigo yacni markaa qofka dumaroo kale inuu ka dhigo yacni si ay u ku ducaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa oo xadiiska fawaa'idda laga qaadanaya ka mid a dadka qaarkood inay dharabta ku hadleen saddexaasina markaa ay ku hadleen dharabta xadiiskana waxaa ku sugan xasri lagu koobaayo oo laynoo tilmaamayo saddexaa mooye cid kale ayna ku hadlin ciisa bnu maryam markii hooyadii dhashay oo dee markaa hooyadii ay marka waxaweeye maryamo ay la hadleen dadkii ay yidhaahdeen maa kaana abuuki imra'a saw'in wamaa kaanat ummuki baqiya yacni waxa weeye aabbahaana markaa nin xun ma ahayn oo ma sinaysan jirin waxay u tacriidinayaan oo u sarbeebayaan zinaad ku dhacday waxay tii markaa waxaa ilaah raxmaanka waxaan ugu nadray nadar waxaan ugu nadray soom maxaa aamus baan ugu nadray innii nadartu lilraxmaani sawman falan ukallima alyowma insiya maanta insi bini aadam la hadli maayo waxayna u tilmaantay markaa isaga inay la hadlaan sida markaa aayaddaba ku sugan fa ashaarat ilayh qaaluu kayfa nukallimu man kana fi lmahdi sabiya way fahmeen ishaaradii isaga la hadla dabeed waxay yidhahan saanu la hadalnaa ilmo yaroo markaysa dharabta saaran saanu la hadalnaa ya markaasuu hadla qaala innii cabdullaahi aataaniya alkitaab marka ciisa bnu maryam saasuu ugu hadla jurayjna inankaa yar ee markaa waxa weeye lagu masabiday oo la yidhi adigaa dhalay oo xaaraan ku dhalay isaguna markuu ilaahay baryey marka hore waxa weeye markaa waa tukaday ilaahayna waa baryey dabeedna markaa ducadii ilaahay waa ka aqbalay ilmihii yaraa buu la hadlo uu ku yidhi yaa ku dhalay markaasaa ilmihii yaraa ilaahay ka dhawaajiyey oo uu yidhi markaa hebel oo de arraaci ayaa i dhalay halkiiba waxaa xaqiiqsay inuu beri yahay marka bilisaani sabiyin ilmo yaroo daragadda saaran carabkiisa lagu beri yeelay carabkiisa ayaa lagu beri yeelay waxaa ku sugan fii ihbaatu karaamaati alawliyaa karaamada awliyada in la sugayo ayaa ku sugan ilaa calaa sabiili karaama ayay markaa tan noocaasi u dhacday waxaa laga qaadanayaa waqtiyada marka waxa masaa'ibta dhibaatooyinka in salaadda xaggeeda loo argagaxo sida xadiiska marka waxaan yani musnadka iyo abu daawuud kuwa soo wariyeen sheegayo kaana idaa xazabahu amrun fazica ila asalaa xasanahu amrunna waa loo soo naqliyaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka arrin ku soo darriyo shidda ah ama dhibaato ah ama musiibo ah xagga salaadda u argagixi jiray ya marka musiibo markay kugu timaado salaadda xaggeeda lagu cararaa ilahay baa la baryaa salaaddaa la qaabilaa wastaciinuu bisabri wasalaa yacni salaadda waa la kaalmaystaa marka baryada ilaahay xaggiisa in loo cararo bini aadam xaggii looma argagaxo yani waxaa loo argagaxaa xagga allaah ayaa markaysaa loo argagaxaa yacni allah markaysa marka ayaa la baryaa taasna waa laga qaadanaya ee xasriga culamada qaarkood waxay yidhaahdeen xasrigu waa nisbi oo waxaa laga tilmaamayaa nisbada reer banu israa'iil baa saddexdaa quri ku hadleen wa ilaa waxaa soo arooray yidhaahdeen dad kaleoo ku hadlay iyagoo dharabta saaran ku hadlay oo uu ka mid yahay waxa weeye yacni markaa kii yacni markaa yuusuf yacni markaa beri yeelayey inkastoo taas tafaasiirta isku khilaafsan yihiin oo ay yidhahdeen markaa nin weyn buu ahaa waayo hadduu ilmo yar yahay waxa ku fillayd bay yidhahdeen inuu yidhaahdo yacni markaa beri buu yahay laakiin waxawey maadaama amaaraad uu sheegay shaksi weyn inuu ahaa baa tafsiir labaad marka u ka dhigaya ashkhaas kaley sheegeen waxaa ka mida marka waxawe dadkii godka lagu gurayey oo marka waxa weeye markaa dabka loo shiday yacni qof dumara ayaa ilmo yaroo sidatay ayay markaa xoogaa markaa waxooga ka gabatay oo dib uga uga guratay oo doontay markaysa dabka inay kula dhicin markaasaa ilmihi yaraa ilaahay ka dhawaajiyey markaasu yaa ummaah isbirii fa innaki cala alxaq sabir xaq baad ku sugan tahay sabirba xaq baad ku sugantahay calaa kulli xaal culamada qaarna waxayaan dhaheen kuwa kale waxaa lagu xambaaray inay ka yar weynaayeen laakiin cala kulli xaal yacni haddii markaa la yidhaahdo kuwa kale waxay ahaayeen qaar iyaguna dharabta ku hadlay waxay noqonaysaa xasrigu waa nisbi ayay noqonaysaa nisbi ayay noqonaysaa nisbi ayay noqonaysaa taasna waxay ka mid tahay waxaa lagala baxayo man abuuka yaa khulaam waxaa laga tilmaamay ubuwa qadariya ubuwo sharciya aabbe sharciya uma aha zaaniga sinaystay aabbe sharciya uma aha ilmaha markaa waxaa zinada markaa waxaa ku dhashay laakiin waxaa laga tilmaamaya ubuwa qadariya laakiin sharcan mid axkaamtii laga tartiibiyey ma aha laakiin culammada qaarkood waxay kala baxeen daa'ifo yar oo jumhuurka khilaaftaa jirta oo yidhi qofka dumare haddaynay firaash ahayn inay tahay mid madax bannaan waa daa'ifo yar baa ku tegey waxay yidhahdeen xaalka caynkaas ah waxa weeye aabbaha waa loogu abtirin karaa yacni waxa weeyaan saasoo kale markaa yidhi laakiin jamaahiirta culammadu saas ma qabaan waxayna yidhaaheen ubuwa sharciya loogama jeedee ubuwa qadariya looga jeedaa ubuwada qadar ahaan ee u dhacdayna ee qadar ahaan biyihiisa laga abuurayna xukunkii sharcigaa kama dhalanayo walilcaahiri alxajaru jamaahiirta culammadu saas yadaabay markaa mareen waxaa laga qaadanayaa sida markaa kibirka iyo yacni jabaruudka iyo waxyaalahaas iyo dirqinta cid la dirqiye iyo waxaasoo dhamm inay tahay markaysaa wax qofka qadarkiisii luminaya yacni saas yadaa inuu yahay calaa kulli xaal fawaa'id fara badan baa lagala baxaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk